yurfacaani fii xaali اlicraabi waxaa lagu bineeyaa wixii lagu rafciyo xaalat اlicraab ah, mufrad calama ah, marka la yidhaahdo iyo nakira maqsuudaa waxay noqon karaan mufrad waa soo ogaana mufraday noqon karaan sidaa yaa muxamadu yaa faatima musanay noqon karaan yaa muxamedan yaa faatimata wax jaamacmada kusale may noqon karaan yaa muxamadun yaa faatimaat marka maxaa lagu binaynaa fa yubnayaani waxaa lagu binaynaa calaa maa yurfacaani wix lagu godaa fii xaali licraabi marka hadday mufrad aadiya ah noqdaan damaa lagu binaynaa hadday musana noqdaan alifaa lagu binaynaa hadday jamcu kusaalim noqdaan waawaa lagu binaynaa hadday noqdaan jamcu anusaalim damaa lagu binaynaa sidaasaad leedahay marka fayurfaca fayubnayaani waxaa lagu binaynaa cala dami fayubnayaani waxaa lagu binaynaa cala dami sawaabku muxuu yahay fayubnayaani calaa maa yurfacaani bihi fii xaali licraab min gayri tanwiinin tanwiin la mana la tanwiininayo mana la tanwiiniyo oo marmar waxaa jira isim mabniyahoo la tanwiiniyo daruuro keento waa daruuro taas salaamullaahi yaa madarun calayha walaysa calayka yaa madaru salaami ah, mid shaaciroo gabyaya salaamullaahi yaa madarun uu yidhi madar waa nin magaciisa waa mufrad calama daruura keentay kaasoo kale waa wax daruura keentay insha allahu mutamimadan markaan akraynan kawaakibka ku arki doona ah, ilaahay ama nabadgelyadiisu madarow calayhaa gabadha korkeeda ha ahaato aada qabto walaysa calayka adiga korkaaga ma ahaato yaa madarun madarow assalaamu nabadgelyo alla kuma yeelo uu yidhi marka waa iska daruura taasu taasu waa daruuro laakiin sida caadi caadigaa lama tanwiiniyo fa yubna yacni mufradkii calamka ah iyo nakiradii maqsuudaha ah waxaa lagu binaynaa cala dami min hayri tanwiini tanwiin la'aan naxwu yaa zaydu fiiri waa mufrad calama yaa xarfu nidaai maanaad adcu mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraabi zaydu munaada mufradun calaamun mabniyun cala dami fii maxali nasbin wayaa rajulu waa nakiradii maqsuudada nin gaar aha loola qastaa yaa rajulu ninkaano yaa xarfu nidaai maanaad adcu rajulu munaada nakiratun maqsuudatun mabniyun calaa dami fii maxali nasbin nakira maqsuda iyo mufrad calama waxaa lagu binayaa wixii lagu rafci jiray fii xaalati اlcraab wa alaaatu baaqiya saddexda hartay oo ah nakira hayru maqsuda mudaaf iyo shabiih bilmudaaf saddexda hartay waa saddexdaas wa alaaatu baaqiyatu saddexda hartay mansuubatu waa la nasbiya laa kayru nasba kayrkiis ma banaana maxamed muxydiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waa aquulu waxaan leeyahay idaa kaana almunaadaa munaaduu hadduu noqdo mufradan mufrad mufradkoo calaman calam ah aw nakirata nakiradaasoo maqsuudatan loo qastay oo qof gaara loola qastay fa innahu munaadaha yubnaa waxaa lagu binaynaa calaa maa yurfacu bihi fii xaali icraabi fiiri wixii lagu rafcinaa xaalat licraab waxaasaa lagu binaynaa fain kaana hadduu ahaa isimkaana yurfacu mid lagu rafciyo bidamati fainahu yubnaa cala damati damaa lagu binayna ah, sida mufradkii iyo jamanu saalim oo kale damaa lagu binayna naxwu yaa muxamadu wayaa faatimatu waa mufrad calama wayaa rajulu wayaa faatimatu ah, yaa rajuluna waa nakira maqsuuda marka fiiri yaa muxamadu waa mufrad faaima waa mufrad rajulu waa mufrad faaima waa faaimaatu waa jacmanu saalim dhammaantood xaalatulraab maxaa la raab jiro lagu rafci jira damu mufradka jacmanu saalim labadaba damaa la raabijki soo maha damadiyaa lagu biniyey haddee ah, damadiyaa lagu biniyey yaa muxamadu yaa faaimatu yaa rajulu yaa faaimaatu wain kaana muraadahaas hadduu ahaa yurfacu mid lagu rafciyo bilalifi alif sida musaniyoo kale niyaabata naaibatan xaalay naaib ka tahay can damati damo alif oo damo ka naaiba haddii lagu rafci jiray munaadahaas wadaalika midka lagu rafci jiray alif damo ka naaiba almusanaa musanihi weeye fainahu munaadahaas yubnaa cala alifi alifaa lagu binaynaa fainahu munaadahaas yubnaa waxaa lagu binaynaa cala alif xaalat lixraaf hadduu munaadahanu ahaa mid alif lagu rafciyo kaasuna mid kale maaha waa muanihii w muanihii wey khalaas muanihii waxa weeyaan weeye waxaa lagu binaynaa marka loo naadiyo alifaa lagu binaynaa alif aa lagu binaynaa marka loo nideeyo loo dhawaaqo naxwo yaa muxamadaani labadii muxamadow wa yaa faatimataani labadii faatimow wain kaana munaadahaasu hadduu ahaa yurfacu mid lagu rafciyo bilwaawi wow niyaabatan naa'ibatan xaalay naa'ib ka tahay can damo kaasuna wax kale maan wai wadaalika kaasuna jamcu mudakaru saalim wey jamcu mudakaru saalim weye waxaa lagu rafci jiray waaw oo dama ka naa'ib ah mufrad calama asagaa noqon kara iyo nakare maqsuudaa labadaba fainow jamcu mudakaru saalimkaas marka loo naadiyo yufnaa waxaa lagu biraynaa calal waawe naxwu yaa muxamaduna kullinaa soo icraabo waidaa kaana almunaadaa munaadu hadduu noqdo nakiratan nakiro nakiradaasoo hayra maqsuudatin aan cidna loola qastay aw mudaafan ama mudaaf uu noqdo ow shabiihan mid lagu shabahay bilmudaafi uu noqdo fa innahu munaadaas yunsabu waxaa lagu nasbina bilfatxati ow amase maa shaygii naaba naa'ib ka noqday canhaa fadxada wixii lagu nasbi jiraa lagu nasbina oo fadxo ama wixii ka naaib noqon jiray ka naaib noqon maqaaray ka luntay wixii ka naaib noqon jira fata meeqa ka naaib noqon jirtay afaraa ka naaib noqon jirtay afaraa ka naaib noqon jirtay marka waa noocaas marka afarta laakiin waxaa ku jiray somaan xadfunuun xadfunuun marka ficil kaliyuu galaa iska da saddexdii kale wey marka munaadaa marka u noqdo mudaaf ama shabiih bilmudaaf ama nakira kayru maqsuuda fainahu yunsabu waa la nasbinaa waa mucrab markaas fainahu yunsabu munaadahaas waxaa lagu nasbinaa bilfadxati fadxo ow maa shaygii naaba canhaa ka naaib noqday naxwu yaa jaahilan midkaan wax garanayno tacalam wax bara shalaa lasoo xraaba idinkaa maanta laydinka rabaa dhammaan waxaan hayla waa misaaladii horeo kale yaa jaahilan midka jaahilkaan wax garanayno tacalam wayaa ka sulan midka wehsida badanow aqbil soo qaabil calaa maakii yanfacuka kanfaca kanaan icraabayna yaa ka sulan midka wehsida badanow waa nakira kayru maqsuuda mid gaara loolama jeedo wehsidow meeluu jooga baa loola jeedo wayaa ka suulan midka wehsida badanow aqbil soo qaabil calaa maa yanfacuka waxa wax ku tara yaa ka sulan yaa xafu nidaa maa naaba mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab kasuulan munaada nakiratun hayru maqsuuda mansuub wa calaamatu nasbihi fadxatu daahiratu fi aakhirihi aqbil ficlu amrin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab wa faaciluhu damiiru mustatirun wujuban taqdiiruhu anta calىa xarfu jarin mabniyin calى sukuni la maxal lah min alcraab ma ism mawsuuli bimacna ladii mabniyun calى sukuni fi maxali jarin bcalى aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani baqbil yanfacu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudi min annaasi wاljaazim wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri wafaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu calىa ma wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyin calى fatxi fi maxali nasbin wاljumlaة min alficl wاlfaacil wاlmafcuul bihi laa maxala laha min alcraab lannaha silaة اlmawsuuli wاlcaydu ilى اlmawsuuli faacilu yanfacu wa naxwu yaa raaqiba almajdi sharafta midka jecelow icmil icmal u shaqayso lahu lilmajdi sharafta u shaqayso shaqla-aan ku imaamaydee wayaa raaqiba almajdi sharafta midka jecelo icmal lahu u shaqee majdiga yaa xarfu nidaa'in maa naaba adcu mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab raaqiba munaada mudaafu mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih raaqiba mudaaf almajdi mudaaf ilay majhuur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aakiri icmal ficlu amrin mabniin cala sukuuni laa maxala lah min alcraab wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu anta low allaamu xarfu jari walaa damiiru mutasil mabniin cala dami fi maxali jar aljar wاlmajruuru mutacaliqaani bicmal wayaa muxiba rifcati saraynta midka jecelow saabir ku sabr cala alsacyi shaqada oo lagu gaarayo saraynta ku sabr dadaal wayaa muxiba rifcati kor noqoshada midka jecelow faabirku sabar cala sacyi dadaalka aad shaqada aad haydo ku dadaalaydo yaa xarfu nidaain maa naaba adcu mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab muxiba munaada mudaafun mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri muxiba mudaaf arifcati mudaaf ilay majhuur wa saabir ficlu amri mabniyin cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta calaa xarfu jarin asayi ismu majruur bicalaa wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhiri aljaaru walmajruur mutacaliqaani bisaabir wanaxwi yaa raaqiban midka jecelow fi sudadi madaxnimada laa tadjar ha ka caroonin min alcamali shaqadii lagu gaari lahaa madaxnimada ha ka caroonin iska dulqaad badnaado dhul lagu socdo iska noqo yaa raaqiban midka jecelo fi sudadi ah, inaad madax noqoto ma rabto inaad meel sare ma gaarto ma rabtaa haddaad rabto sabar waa inaadan caroon ah, dil u yihahdo xabad ma taqano oo iskata haddaad iska tagto ma barana ajruumi maya macallinkeenni qur-aanka qofku u yimaado yidha qur-aanaan rabaa oo qaangaara carruurta maaha oo dhihi jiray hadduu ni yahay xaniyaad wadato so xaniyihii wa iska bixi xaniyihii waa igu jiraan bax u leey wa xaniya ku jiraan wax lama bari kare naga tag ka tagto geedka aashadiisa tagto xaniyaha dhexeed oo ku soo aas adoon xaniya lahayn oon dareen lahayn soo fadhiiso oo wax walba u dulqaadanay ma saas ahaa waa iska baxshay diyaarana yuu leeyay arday markaasuu baraa qura ah, macnaheedu waa maxay haddaadan dulqaadan waxba laguma bari karo waa intaas wey ujeeddadu ah, ma dul qaadan karta waxbarashada dhibaa loo maraa ah, ma u jajaban haddaadan u jajabnayn waxba laguma bari karo waa intaas wey ujeeddadu yaa raaqiban midka jecelaw fii sudadi madaxnimada madaxnimada maaha ti madaxweynenimada maaha taas ilaahan ka magan galay taas wax jecelo meeshaan midna ma joogaane yaa raaqiban yaa xarfu nidaa-in maana daadcu raaqiban munaada shabiih bilmudaaf mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqili ku laaba marka waxaa tidhaa raaqiban ismu faacili yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wa faacilu damiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa fi sudadi fi xarfu jarin asudadi ismu majruur bifi wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aqili aljaaru wlmajruuru mutacaliqaani biraaqib ku tacaluji wuu camal falao jaar majruurka hadduu ku tacaluqa waa camalfal laftirkeedu waa camalfalka laguu sheegaa waa jaar majruurka u tacaluqay marka laa tadjar laa naahiyatun jaazimatu mabniyn calaa sukuuni la maxal la min alcraaq tadjar ficlu mudaaric majzuuman bilah annaahiya wcalaamatu jasmiha sukun oo faacalu damiru mustatinu juban taqdiiru anta min alcamali min xarfi jarin alcamali ismu majruuru bimin wacalaamatu jari kasratu daahiratun fii akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bitajr wayaa xariisan yaa xarfu nidaan maana badco xariisan munaada shabiih bilmudaaf mansuubu calaamatu nasbi falcatu daahiratun fii akhirih wa huwa ismu faacil yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila وفاعله ضمير مستطر جوازا تقديره هو هو على الخير على حرف جر الخير اسم مجرور بعلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلقان بحريص استقم فعل أمر مبني على سكون الله محل الله من الإحرام وفاعل ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت جملooyinka oo munaadaa ka dambeeya dhammaantood waxaa la ydhaha laa maxala lahu min alraab liannaha jumlat nidaa la ydhahda laa maxala lahu min alraab liannaha jumlat nidaa ayaa la yidhahda almafcuulu lahu hada maxalu halkan waxaan ka gelaynaa ism la ydhaha almafcuulu lahu magacyaal wuxuu leeyahay sadexa almafcuulu lahu waa la yidhaah almafcuulu min ajlihina waa la yidhaah almafcuulu ljlihina waa la yidhaha saddexdaba sharaxay noogu taallaa insha allah ugu tegaynaa saddexdaas magacuu leeyahy almafcuulu lahu almafcuulu min jlihi almafcuulu lijlihi saddexdaas magacuu leeyahy qaala wuxuu yidhi ibn اlajrumi baabulmafcuuli min jlihi mafcuulu min ajlihiga baabkiisa haada maxalo wa huwa mafcuulu min jlihigu alsmu isimkaasoo almansuubu oo la nasbiyey waa isim mansuuba oo la nasbiyey alladii waa isim yudkaru la sheegaa bayaanan liajli bayaanin caddayn daraaddeed lisababi wuquuci lficli ficilka dhiciddiisa sababteeda la caddayna isimkan mafcuulu min ajlihiga noqonaa sababka loo sheegaa waxay tahay ficilka ka horeeyey sababtu u dhacay inuu caddeeyo saasaa loo sheegaa mafcuulu min ajlihiga cilada loo sheega waxay tahay ficilkii ka horeeyey sababta uu u dhacay inuu caddeeyo oo dadka la fahamsiiyo saasaa isaga dhanba loo sheegaaba wa huwa mafcuulu min ajlihigu alsmu waa ism isimkaasoo almansuubu la nasbiyey alladii isimkaasoo yudkaru la sheegaya bayaanan caddayn lisababi wuquuci lficli ficilka dhicidiisa sababkeeda la cadayna wadalika mihaalki naxwi qowlika waa hadalkaa tiraahoo kale qaama saydunaa istaagay ijlaalan liajli ijlaalin weynayn daraaddeed u istaagay licamrin camar uu weynayna fiida hadeer qaama ficlu maadi mabniun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi zaydun faacilu qaama marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fii akhiri ijlaalan mafcuulu min ajli mansuub wa calaamatu nabihi atxatu aahiratun fii aakhiri ah, wa calaamatu nabihi fatxatun daahiratun fii aakhiri yaa nasbiyey oo caamil u ah, ah yaa nasbiyey oo caamil u ah ficilka ka horeeyaa nasbiyey ah, ficilka ka horeeya ayaa nasbiyey oo caamil u ah ficilka ka horeeyaa nasbiye waxaa tiraa limrin allaamu xarfu jarin camrin ismun majruurun bilaami wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani biijlaam alwaawu faariqatu bayna camrin wa cumara fii xaalatay rafci waljari ama fii xaalati nasbi fala ltibaasa baynahuma hadda meeshaan fiiri ijlaalan waana mansuub maxaa loo sheegay waxaa loo sheegay ficilka ka horeeya oo istaaga ah sababta uu u dhacay qaama zaydunaa istaagay sababku u istaagay maxay tahay ijlaalan weynayn licamrin u weynayna waa kaasaa marka ijlaalan maxaa loo sheegay istaaggaa sababta u dhacay ah, sababka keenay aa la rabaa in la caddeeyo wa qasadtuka adaan kuu soo qasday ibtiqaaa macruufika maxaad iigu soo qasatay waxaa la rabaa ficilkan qasadkaa sababta keenta in la caddeeyo ibtiqaaa macruufika wanaagaagaan rabay inaan wax kaa helo ood wax isiido aan kuu soo aado waqasadtu allahu xarfa catfin qasadtu ficlu wa faacilu walkaafu damiirun muttasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbi mafcuulu bih ibtiqaaa mafcuul min ajli mansuuba bificli wacalaamatu nasbi farxatu daahiratu fi akhirih ibtigaaa mudaaf macruufi mudaaf ileyh majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih macruufi mudaaf wlkaafu damiiru mutasilin mabniin cala alfatxi fi maxali jari mudaaf ileyh hadda fiiri ibtiqaa wey waa isim waana mansuub sababta loo sheegana waxay tahay ficilka ka horeeyo qasadkaa ficilkaa sababta u dhacay waa kuu soo qastuu yidhi marka waxaa la rabaa in la caddeeyo sababka qasadka ibtiqaa'a macruufika wey sabab wanaagaagan dalbaad maxamed muxyidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay almafcuulu min jlihi wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa hoo kale almafcuulu lijlihi waxaa kaloo la yidhaha wlmafcuulu lahu waa saddex magac wa huwa mafcuulu min jlihiga fi istilaaxi nuxaati naxwoleyda heshiiskooda dhexdooda xaalu ahaaday cibaaratun ka waramid weeye can ismi isim laga waramo isimkaasoo almansuubi la nasbiyey waa isim mansuuba ma ahan isim kale alladii isimkaasoo yudkaru la sheego bayaanan liajli bayaanin caddayn daraaddeed lisababi wuquuci lficli ficilka sababku u dhacay la caddaynaa wa qowlunaa hadalkayaga aan nidhi al-ismu yashmalu wuxuu shamlinaa asariixa isim sariixa maxaa la idhaha isim sariixa waxaa la idhaha maa laa yaxtaaju ilaa tawiili waa waxaan tawiil u baahnayn maxaa la idhaha ism sariixa maa laa yaxtaaju ilaa la idhaha ism marka kaas waa soo gela iyo walmuawala mid lagu awila bihi bisariix iyo midaan sariix ahayn laakiin sariix lagu awila maxaa la yidhaha almuawal bisariix waxaa la yidhaahdaa maa yaxtaaju fii jaclihi mafcuula lahu ilaa tawiili maxaa la yidhaahdaa muawal bisariix maa yaxtaaju fii jaclihi mafcuula lahu ilaa tawiili tawiil u baahanya tawiil u baahanya maala waxaa tihi waa ku imid an abtaqiya an abtaqiya waa anti ficilka mudaaricna suu jirtay ficil mudaaric an abtaqiyadaasa inta la dhalaaliyo a waxaa laga soo saaraa mafcuulu min ajli anta iyo waxay gasho soo master lagama dhalaaliyo inta la dhalaaliyaa laga soo saara master masterkaasa mafcuul min ajli noqona marka kaasaa la yidhahdaa maa yaxtaaju ilaa ta'wiil walaabudda waa laga maarmaan filismi isimka alladii isimka yaqacu dhacaa mafcuulan lahu xaala uu yahay min an yajtamica inay ku kulmaan fii dhexdiisa khamsatu umuurin shan arrimood isimka mafcuulu min ajlihi noqonaa shan shardi waa in laga helo haddaan shan shardi laga helin mafcuulu min ajli ma noqon karo isimka mafcuulu min ajlihi noqonaa maxaa loo shardiyaa meeqa shan shardi shan walaabudda waa laga maarmaan filismi isimka alladii isimka yaqacu dhacaa mafcuulan lahu xaala uu yahay min an yajtamica inay ku kulmaan fiihi dhexdiisa khamsatu umuurin alawalu kan ugu horreeya an yakuuna masdaran wa inu isim kale ma noqon karo isim faacil ma noqon karo ism jaamida ma noqon karoo kale ah, oo nuuc kala inuu yahay masdera la raba masderna waa soo barata wa haani shardiga labaad an yakuuna waa inuu yahay qalbiyan masderkaasu ficilka qalbiga ka dhaca waa inuu yahay waxyaalaha qalbiga ka dhaca sida jacaylka sida nacaybka oo kale ah, karaqbati waraabati sida tacdiimka weynaynta qofku qofka inuu qadariya halkay uga jirtaa qalbiga uga jirtaa ah, marka lama ogolo afcaasha xibnaha ka dhaca ah, inuu noqdo waxaa la rabaa inuu noqdo afcaasha qalbiga ka dhacda kaaraqbati warahbati wataciimi walijlaali afcaasha qalbiga waa inuu noqdo taasaa la rabaa wa macnaa kownihi isagaa kuusii fasiray wa macnaa kownihi masderka ahaanshadiisoo qalbiyan uu noqdo allaa yakuuna waa inuusan noqon daalan mid calaa camalin camal camalkoo min acmaali ljawaarixi xibnaha acmaashooda ka mid ah keliyadii gacantoo kale wallisaani carabkaoo kale wadaalikaasu milu qiraa'atin waa akrin kale qiraa'ada halkaa wax laga akriyaa carabka qalbiga lagama akriya carabka wa darbin garaacid oo kale halkaa wax laga garaacaa gacanta marka kuwaasoo kale ma noqon karaan hadda qiraaa waa masder darbina waa masder laakiin mafcuulu min ajli ma noqon karaan maxaa yeelay kama dhacan qalbiga xibnahay ka dhacan qiraaaduna carabkay ka dhacdaa garaaciduna gacantay ka dhacda mafcuulu min ajlina shardi waxaa ah inuu qalbiga ka dhaco sida ragbatan jacayl kee wax laga jeclaada qalbiga rahbatan cabsi kee wax laga cabsadaa qalbiga ah, buqdan nacayb halkee wax laga nacaa qalbiga mafcuulu min ajli marka qalbiga ka dhaca ijlaalan weynayn halkee qofku qofka ka qadariyaa qalbiga ah, gacanta maaha meesha laga qadariya indhaha maaha lugaha maaha waa qalbiga marka mafcuul min ajli shardi waa inuu noqdo qalbiga wax ka dhaca wa haali shardiga saddexee an yakuuna waa inuu noqdo cilatan cilo cilada limaa shay u sugnaatay qabla hortiisa ku sugan ficilka ka horeeya cilada uu u dhacay waa inuu sababta uu u dhacay wey cilada iyo sababka waa isku mid halkaa marka cilada ficilka ka horeeya cilada keenta inuu dhaco arinta keenta isagao inuu yah arrintaasuba cadaynaaba waraabicu shardiga afreey an yakuuna waa inuu yahay mutaxidan masderkaasu mid la midoobay maca caamili caamilkiisa la jirkiisa filwaqti caamilka ka horeeya iyo masderku isku waqti waa inay dhaceen walkhaamis shardiga shaneeya an yataxida waa inuu la midoobo maca caamilihi caamilkiisa la jirkiisa filfaacili masderku waa camal fala faacilu qaataa sida ficila waxaa la rabaa masderka oo mafcuulu min ajlihi noqona iyo ficilka ka horeeya isku faacil inuu sameeye isku waktina la sameeyey ah, waa in isku faacil sameeyey waana in isku wakti la sameeyey ficilka ka horeeya waana inay isku wakti yihiin waana inay isku faacil yihiin macnaha isku marna waa in la sameeyey isku qofna waa inuu sameeyey shan shardi wey marka wa mihaalu ismi isimkii mihaalkiisi isimkii almustajmici kulansaday lihaadihi shuruudi shuruudan ta'diiban wey ism shuruudii oo dhan kulansaday waa tadiiban tadiiban wey min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaalow ka ahaaday darabtu waa garaacay ibnii wiilkaydii waa garaacay tadiiban lijli tadiibin edbin aan edbinayo inuu edab yeesho rabitaan aan rabo aan u garac u fiirso darabtu ficlu waa faacil wey ibni waa mafculu bigii daraba mansuub calaamatu nabi fatxatu muqadarat calaa maa qabla yaai mutakalimi manaca min duhuri ashtaqa maxali bixarakati munaasaba bni mudaafo yaa lmutakalimi damiiru mutasil mabniyn calaa sukuuni fii maxali jarin mudaaf ileyh darabtu waan garacay ibni xagga naga dhig taadiiban mafcuulu min ajli mansuubun bilficli darabadaa nasbinayda mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri taadiiban waxay leedahay mafcuulu min ajli mansuubun bilficli wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri shantii shardi ka fiiri horta marka ugu horayda masder waaya adaba waa edbiyey yuadimu waa edbina tadiiban edbin waa masder o shardigii labaad qalbiyan weeye caruurku inuu edab yeesho halkee laga jeclaaba qalbiga a gacanta lagama jeclaabo marka waalidku caruurkiisa markuu garaaca ma nacaybuu u garaaca maya qalbigu wuxuu ka raba caruurku inuu u fiicnaado waa jacayl wuxu u garaaca waalidku caruurtiisa wuxuu jecel yahay inuu caruurku toosto inuu fiicnaado u toosuu raba ah, waalidku cadaawo u garaaci maa cadow lama ah haddii qof kale saas u taabto waa caroonay ah, waxaa la qofkan kale nacaybu uga dila isleey ah, laakiin isaga tiisu waa raxmad wuxuu rabaa inuu dadka ka fiicnaado carruurta kufilka ka fiicnaado saasuu rabaa waalidku marka ta'diiban waa qalbi waa arrin qalbiga wey haye shardigii saddexaad fiiri ta'diibka ficilka ka horeeya sababta iyo cilada u dhacay waa tadiib ganaaciddu maxay u dhacday edbin daraaddeed sooma ah, waa cilada keentayba ficilku inuu dhaco ganaacidaba waxaa keenay qalbigu wuxuu ka jeclaada caruurka kuu fiicnaado soo ma jeed haye ficilka oo ganaaciddaa iyo edbinta markuu jecel yahay waa isku mar nabarkaba wuxuu ugu dhufanaada edab ha yeesho marka isku waqti weeye markuu jecel yahay inuu edab yeesho iyo markuu garaaca faacilka fiiri waa isku mid daraba waxa garaacidda sameeyey iyo waxa edbinta rabaa oo idabta jecel yaa waayo waa labadan waa waalidka waa isku faacil garaaciddan asagaa sameeyey asagaana jecel caruurku inuu idab yeesho oo wax edbina marka shantii shardi baa laga helay fainahu tadiiban masdarun masdar weeye adaba waa edbiyey yuadibu waa edbinaa tadiiban edbin aad leedahay waa masderkii adaba fainahu tadiiban masderun masder weeye wa huwa masderkaasuna qalbiyun waa qalbi liannahu ta'diibku laysa ka mid maahan min acmaaliljawaarix xibnaha waxyaalaha ka dhaca wahuwa wa huwa ta'diibkuna cilatun waa cilada keentay lidarbi garaacidda wa ta'diibku muttaxidun waa la midoobay maca maca darabtu darabtuda la jirkeeda fi zamaani xagga waktiga iyo wa filfaacil faacilka waa isku mid faacilka wax garaacay iyo midka wax edbina waa isku mid waktiga uu garaacay iyo waktigu edbinana waa isku mid ayda noqosha wa kullu smin isim dhammaantiis isimkaasoo istowfaa oofsaday haadihi shuruuda shuruudan isim kastoo shantan shardi oofsaday yajuusu waxaa bannaan fiihi isimkaas amraani laba arin annasbu in la nasbiyo mafcuulu min ajrihi lagu nasbiyo iyo waljaru in lagu jaro bixarfi xarfi jar mafcuulu min ajlihiga in la nasbiyaa waajib maaha marna waajib ma noqoto ee waa jaa-is waana la nasbi karaa waana la jeri karaa waana la jeri karaa laakiin marka la jaraa xaraf walba laguma jeri karo waxaa lagu jeri karaa xaraf tusaya tacliil isagaa hadda noo sheegaa fiiri wa smin isim dhammaantiis isimkaasoo istawfaa oofsaday haadihi shuruuda shuruudan yejuusu waxaa ku bannaan fiihi isimkaas amraani laba arrin annasbu kordhig iyo waljaru hoosdhig labadaasaa ku bannaan markala jara maxaa lagu jaraa bixarfinaa lagu jaraa xarafkoo min xurufiljari ka mid ah xuruufta addaallati tusayda cala tacliili cilaynta xuruufuljarka gabanaa tusa tacliil cilayn waa toddoba xaraf toddoba xaraf wey maxay yihiin toddobadii allaamu wa min walbaau wa fii wa key wa xataa walkaafu xuruufuljeerka gabalaa waxay faa'iideeyaan macno leeraa ah, tacliil waa meeqa waa toddobo toddoba wey toddobadaas waxay yihiin allaamu laamta soo xarfujeer ka mid ma ahayn tacliil macaanideeda tirada badanay tusto waxaa ka mid a ah tacliil macano badanay tustaa waa waxaa ka mid a ah, waa min min macaanideedu waa badanta macaanida ay tustaa waxaa ka mid a ah tacliil walbaa-u ba'da macaanideedu waa badanta macaaniday tustaa waxaa ka mid a tacliil wa fii fii macaanideedu waa badan tahay macaaniday tustaa waxaa ka mid a tacliil wa key key tacliilayba tustaa waa macnaha ugu caansanba waxataa xataa macaani badan ay tustaay tacliila ka mid a ah. walkaafu kaaftu macaani badan ay tustaay waxaa ka mid a ah tacliil marka xuruufta xuruufuljarka oo tacliilka tusta kuwaasaa mafcuul min ajliga lagu jeri kara xaraf kale laguma jeri karo xaraf kale ma lagu jeri karo xaraf kale ma lagu jeri karo hadda can oo kale laguma jeri karo maxaala tacliil ma tusto tacliil ma tusto ma tusto ka xuruufta tacliilka tustaa lagu jara oo waa imis xuruuf tacliilka tustaa toddoba wey saax waaya yay baxsan hadda hadda haddaadhayda waayo waclan ogow allah ka ogeysiiye anna lilismi isimkii waxaa u sugnaaday alladii isimka yaqacu dhaca mafcuula mi mafcuulan liajlihi xaala uu yahay alaaa xaalaatin saddex xaaluleed isimka mafcuulu min ajlihi noqon karaa saddex wey saddex nuuc wey isimka noqon kara mafcuulu min ajli saddex nuuc wey saddex nuuc mid kamid aha noqon kara aluulaa xaalada koobaad an yakuuna waa inuu yahay muqtarinan mid la xiriira bical midda koobaad midaas waa inuu al la xiriiro yarxamuka allah soo ma jeedeen mid ka koobaad waa maxay oo mafcuulu min ajli noqon kara waa isim al ku jirto waa noqon kara mafcuulu min isimka nooca labaad oo noqon kara mafcuul min ajli waa maxay mid la idaafeeyey ahaaliatu xaalada saddexayda an yakuuna waa inuu yahay mujaradan mid laga dhartiro laga qaawiyey min al oo min alidaafati al iyo idaafa waa mid laga dhartiro alna kuma jirto idaafana kuma jirto waa noqon kara mafcuul min ajli saddexdaasaa mafcuul min ajli noqon karta wa fii marka al ku jirto marka la idaafeeyo markuu yahay mujarad min al wa min idaafa saddexdaba saddexdaba yajuusu fiihi waxaa ku bannaan annasbu in la nasbiyo waljaru in lagu jaro bixarfi ljari xarafka labadu waa ku bannaanya mar kastas labada xaala ku bannaanta wa fii jamiici haadihi alaxwaali xaaladahaas dhammaantood oo saddexdaa yajuusu waxaa ku bannaan fiihi mafcuulu min ajlihiga annasbu in la nasbiyo oo lagu nasbiyo mafcuulu min ajlihinimo iyo waljaru in lagu jaro bixarfi اljari ilaa laakine ka soo reeb wa ilaa laakine annahu shamiye qad yatarajaxu inuu raajax noqdaa la arkaa axadulwajayni labada wej midkood laakiin waxaa jirta nasbaha iyo jarka in mid raajax noqdaa dhici karta ah, in mid miisaan badnaado oo la yidhaahdo waxaa miisaan badan markaan kan waa dhici karta laakiin mar walba labaduba banaaynka ilaa laakini annahu shaamiye qad yatarajaxu inuu miisaan badnaadaa la arkaa axadul wejayni labada wej midkood labada wej maxay yihiin annasbu waljar ah. annasbu waljaru waqad yastawiyaani inay sinaadaanna waa dhici karta filjawaasi banaanaashada ay ku sinaadaan waxaa kaloo dhici kara inay sinsiman yihiin aysan kala miisaan badnayn ayadana waa dhici karta fa in kaana hadduu yahay mid al mid la xidhiidha hadduu yahay mafcuulu min ajlihiga fal akaru sida ku badan fiihi mafcuulu min ajlihiga an yujara waa in lagu jaro bixarfi jarin xarfu jar xarfu jarkaasoo daalin tusaa cala tacliili cilay al markay ku jirto labadu waa ku bannaan yihiin laakiin yaa ku badan xarfu jar in lagu jaro naxwo darabtu waa garaacay ibni wiilkaygii lita'diibi edbin daraaddeedan u garaacay atadiib ayuu ahaa atadiiba ayuu ahaa markaasaa laam la gesho xarfujara atadiiba waa la dhihi karaa darabtu ibni waa garaacay atadiiba edbin daraaddeed alaa ku jirta waana la nasbi karaa laakiin maxaa ka badan laam in la gesho lagu jaro litadiib in la yidhao laam ka imaan xarfujar oo tacliil tusa ah. waxaa ilaadaa marka darabtu ficlu wa faacilu ibni mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalim manaca min dura ishtaal maxali bixarakati munaasaba ibni mudaaf wa yaa lmutakalimi damiiru mutasil mabniyin cala sukuni fi maxali jari mudaaf ilayh litadiibi allaamu xarfu jarin التأdيب اسم مجrور باللام وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في أkر الjاr والمجrور متacalقاan بضرب ويقل waa yr yahay نصب in la نصbiya waa yr ويقل waxaa yar نصب in la نصbiyo oo la yidhaahdo darabtu ibni waa garaacay atadiiba edbin daraaddeed waa yartay waasi bannaanta wain kaana hadduu yahay mafcuulu min ajlihiga mudaafan ku la idaafeeyey jaasa waxaa bannaan jawaasan bannaanaasho bannaanaashahaasoo mutasaawiyan isla eg an yujara in lagu jaro bilxarfi wa an yunsaba in la nasbiyo waa isla egi labada waa bannaan yihin mana kala badma marka uu mudaaf yahay mafcuulu min ajlihiga waana la nasbi kara waana la jeri kara waana simsimay ah, ma kala badna daarabtana waa nasbine daarabtana waa jeri labada waa isku mid naxw zurtuka waa ku soo siyaartay waa ku soo booqday maxabata adabika edebtaada jacayl aan jecela hadda waa la nasbiyey maxabata adabika edebtaada jacayl aan jecela waana jeri kartaa maxaa dhigi kartaa o oh, zurtu waa ku soo siyaartay limaxabati adabika edebtaada jacayl aan jecela labada waa ku bannaan yihi zurtu ficlu wa faacilu wlkaafu damiiru mutaصil mabniy cala fatxi fi maxal nasb mafcuul bi maxabata mafcuulu min ajlihi mansuub bilficl وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في akhره محبة مضاaف أdاaبي مضاaف إليه مجهول وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في akhره أdاaبي مضاaف والكاaف مبني على الفتح والكاaف ضمير متصل مبني على الفتح في محل jر مضاaف إليه marka tan kalena waad craabi kartaa o زurتka زurت فعل وفاaعل والكاaف waa مفعuل بي لمحبة اللام حرف jر محبة اسم مجهول jر مجهول kalkaa lagu تxalujin زاr محaبة مضاaف أdاaبي مضاaف إليه أdاaبي مضاaف كاaftana مضاaف إليه وإن كاana haduu yahay مفعuuل من أجلihiga مجaردا mid laga dhartiray min al iyo wa min alidaafati labadaba haddii laga qaawiyey fal akaru sida ku badan fiihi mafcuulu min ajlihiga an yusab waa in la nasbiyo marka al iyo idaafo ka dharbeela maxaa ku badan in nasbiyo naxwi zurtuka waa ku soo siyaartay maxabate eh, halkaan la aado naxwi qumtu waan istaagay ijlaalan weynayn lilistaadi shiiqaan weynayna ma soo soo nag meel soo saarno shiik in loo istaago ma bannaan waktigeediiyaan ka soo hadalno waa dana nagu soo celshay miaalkii maalin dhammaan juudda ku bixin marka axaadiistii in la xasuusto weeye ma bannaana saxaabada anas ibnu maalig wuxuu leeyahay nabiga way jeclaayeen haddana uma istaagi jirin markuu yimaado sababtu waa maxay waxay ogaayeen inuu necab yahay maxaan kaloo soo ogaana xadiiska nabiga hoosu ka baraarujina miya nabad wey haye meeshaas ka akrista meeshaas ka akrista in la baraarujiyo wey xadiiskana waa nagi soo qaadana man axaba an yatamaala lahu rijaalu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar mainin dhiga xadiiskana nabad wey khalaas qofka jeclaada in loo istaagaa naarta boosuu ka diyaarsan duu dadkii ku qasbaayana waa nagi ka soo haday huna cadigu istaag waday markuu soo galay fasalka qumtu waan istaagay ijlaalan weynayn daraaddeeda lilustaadi shiiqa aan weynaynaa wayaqilu waxaa yarjaruhu mujaradka in la jara waa yarta bilxarfi lagu jaro waa yarta waa dhihi kartaa qumtu waan istaagay liijlaalin weynayn daraaddeed lilustaadi shiikhaan weyneyn waad dhihi kartaa liijlaalin waad dhihi kartaa laakiin waa yarta wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed